الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث الحادي والعشرون حديث كوي اللباتنات مروي عن أبي عمرو وقيل أبي عمره سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه qaal wuxuu yidhi baa sufyaan ibnu cabdilaah qultu waxaan yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow qul waxaad ii tidhaahdaa lii aniga fi lislaami fii shariicati alislaami wa fii khisaalih wa fii caqiidatih islaamka baadle marka caqiidadiisa ama laamihiisa xaalooyinkiisa qowlan qowlii dheh qowlkaasoo laa as'alu aanan weydiin haynin canhu qowlka xaggiisa axadan axad aanan weydiin haynin axadkaasoo hayraka adiga aan ahayn waxaad rasuulow ii dhahdaa wax islaamka ku saabsan oo axwaasha islaamka ka mid ah oo macnihiisu uu waadix yahay oo ruux kale inaan weydiiyo marnaba aanan u baahan haynin siinta haddaad isiisa keliyunan ku kaaftoomahay idheh war kooban oo cad oon innaba labsi iyo shaki aan ku jirin ii sheeg qultu waxaan yaa rasuulallaahiyow qul waxaad ii tidhaahdaa lii aniga fi lislaami fii khisaali lislaami wa shariicatih qowlan qowlii dheh ama fi lislaami xaaluu ku sugan yahay qowlan qowlii dheh qowlkaasoo laa as'alu aanan weydiinhaynin canhu qowlka xaggiisa axadan axad aanan ka weydiin haynin axadkaasoo hayraka waayo adiga aan ka ahayn maxaa yeelay war cad oo yacnii aanan u baahnaynba dad kale inaan weydiiyo ii sheeg qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qul waxaad tidhaahdaa aamantu billaahi ilaahay baan rumeeyey oo dhab ah carabka keliya ujeeddadu maaha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 arkaanuliimaan kale rasuulka in la rumeeyo kitaabkiisa in la rumeeyo malaa'igta in la rumeeyo qiyaamada in la rumeeyo xaggay ka yimideen soo asaga ma ah ka rumeeye inuu yidhi soo asaga ma aha asaga markaad rumayso wax alla wuxuu kuu diray inaad aqbashay noqonaysaa wax alla wuxuu kaa rabayna manaa aad ka hadhay noqonaysaa kanaa laazimahayaba aamantu billaahi ilaahay baan rumeeyey macnaha mumin noqo mumin mar haddaad noqoto ood yacnihii baad arrintaa qumaati qalban waqaalaman aad isu raacdo uma istaqim marka toosnow وتمال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مركز أن كنت كنين اللهم اهدنا صراطك المستقيم إلى وجهك المستقيم فالوتوس آه آه فأقم وجهك للدين القيم مركز استقامة أو كامل كهيد إلى الاستقامة معناها أفير سلبا luqa ahaanba iyo daahir ahaanba waa toosnaan waddadii oo toos u qaadoodan midigna u leexanin bidixna u leexanin mu'minnimadaadu mid kaamila ah oo innaba midig iyo aan u leexanin noqo wax alla wuxuu ilaahay kaa reebay oo dhan ka had ilan hareenhaysaa guddiba socdaani xadiid hadda aanan ku leexan karin wakhtigaga dhowin oo weliba sanadkiisuba uu sugan yahay waa kii nabigu calayh salaatu wasalaam siraad mustaqiim ah waa kii waad markaa ka dhigi jiray quraanka oo xuduudna dhinacan ka raacin jiray xuduudi oo maxaarimtii aan labada dhinac ka raacin jiray daahiyaha lagu leelmin jiray nabigu kolkuu suurinayo sala allahu calayhi wasalam marka midig haddaa u leexato jidkii waad ka kacday bidix haddaa u leexatona waad ka kacday marka toos waddada u qaad wax alla kaa reebay kolla ha taabani wax ilaahay ku amrayna marna ha ka tegin toosnaanti saasay noqonaysa marka toosnaantii inaa yacnihii ma'muuraad oo dhanna lala yimaado manhiyaad oo dhanna lala tago meesha u dambayse la gaadho awooddeenna way ka yarta awood intaa la egmeli walidaaba nebigu wuxuu yidhi calayh isalaatu wasalaam xadiid kale istaqiimuu walan tuxsu toosnaada walan tuxsu mana koobi kartaan meesha u dambayse ma gaadhi kartaan laakiin maxaa la dooni qaaribuu wasadiduu qaaribu akmalka haddaydaan gaari karin dhadhowaada xaggiisa dhexdhexaysta sadiduu sawaabka waayo marka raadiya iyo sida ugu toosan wuxuu nabigu calayh salaatu salaam istaqiimuu walan tuxsuu waclamuu anna khayra acmaalikum asalaa acmaashiinna kanu khayr badan salaada weeye buhi xadiidkaas walan yuxaafida cala alwuduu'i ilaa mu'min wayse qabu nin mar walba mu'min mooy wax ku jiri kara ma jiraan ruux haddaa artid waad la weyse qabka ku dadaali mar kastay weysadu ka jabto yacnii kitaab baan akhrisanhayaa iyo macnaha waan tukanhayaa ujeeddadu maahay marba hadday weysadu ka jabto waan weysaysan inuu jiifaba maahiine markay ka jabtoba oo uu soo yacnii ama mashquul galaba isla waktigaa weysaysan mu'minun baa daa'imi kara arrintaas walan yuxaafida cala alwuduu'i ilaa mu'min waa xadiidkaa nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka toosnaanta welidaaba waxaa la yidhi arrintaa waxaa ishaaraysaba aayaddii qur-aanka ahayd fastaqiimuu ilayhi wastafiruuh fastaqiimuu ilayhi istiqaamadii markaa toos ul mar walba kuma sugnaan kartaan kullu bnu aadam khadaa markaa waa simbirraxanaysaan kolkaa toosnaantii laydinka waayo fastafiruuh wastafiruuh markaa fastaqiimuu ilayhi wastafiruuh allaahumma kfir li waatbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa aan soo maraynay shalay tii baadle marka in lagu sifoobo yaa la doon ilaahuna toosi adaa qaadirahe waa warku nabigu le alayh salaatu wasalaam shayabadnii huudu waakhawaatuhaa waxaa ani cirada iga soo daadisay maba sii ciro badnay nabigu calayh salaatu wasalaam wax tirsan ba ahayd ciradiisa on labaatan ma gaari karo sideed iyo toban iyo meelaha culimadu ay ku waxaan jireen kolkii lasu wada geey laakiin wuxuu yidhi intaaba shayabatnii waxaa ani ciraysiiyey oo cirada iga keenay ilaa inta badan fikirkaa keena iyo dhibaatada huudun suuratu huud iyo waakhawaatuha suuradaha lamidka ah. suuratu huud maxaa ku jiray fastaqim kamaa umirta lay nabiga calayh salaatu wasalaam fastaqim toosnow kamaa umirta sidii lagu amray u toosnow bidixdii midigtoona ha u leexanin waa arrin adag hadid waa arrin adag ila nabi ilaahay ku toosiye mooye saadku adu keliga waa saa wax ku keentaa waa adag bal nicmada ilaahay baa ku nool lahaye adduunka o dhan baaba rogman lahaaba iska badaa innaga keliya walow yu'aakhidu allaahu annaasa bimaa kasabuu maa taraka calaa dahriha min daabba walaayadan fiir dadku waxay kasbanhayaan haddii loo qaban lahaa noolo ardada dul joogaba lama arkeen eber sayi-aadkeennan baa loo tirtiri annag kulliba maxaa yeelay nin walba wuxuu ilaahay u galoo necmada ah abaalkeed inuu guto nin keeni kara ma leh basba intaasaa inagu filaan lahay bifadlilaahi waraxmatiin baan ku joognaayo ogow marka toosnaantu kaamil lama noqon karo laakiin qaaribuu wasadiduu qul waxaa tidhaahdaa aamantu billaah ilaahay baan rumeeyey xaqiiqatan odhan yaqiin ha laga helo alyaqiinu aliimaanu kulluh yaqiintu waa shayga ugu qaalisan baad yaqiin uma istaqim haddana ku toosnow wuxuu ilaahay kuu diray qumaati u qaado wuxuu alla kaa rabay qumaati uga hadh kolkaasaa istiqaamo lagaa heliy haddii kale balacbalacnimo ma suuragala rawaahu muslimun muslim wey haddii aad saa u toosnaato waa kanba ilaahay malaa'igtii ay leedahay ruuxo adduunya aakhira u bishaaranayso uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika allaa takhaafuu ha cabsanina waxa idinka horreey dhibaato la kulmimaysana walaa taxsan ha murgina waxaa soo dhaafteen waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucadun markay naftu kaa baxday malaa'igta kuu bishaaray qabrigii baa lagugu bishaaraynhayaa jannadii baa lagugu sii bishaarayn istiqaama wax saalan mee allahna toosiyo ilahay idinkiisa allah nagu arsuqo waxaan keeni karraa ma awooddeenna way ka adag tahay allahna waafajiyo alxadiiث الثاني والعشhروuن xadiidka labiyo labaatanaad marwiy can abi cabdالlah jaabir bni cabdالlaahi الأnsaariي radي الlahu canهuma أna rajula nin sa'ala wuxuu weydiiyey rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala inuu yidhi ra'aytu ara'ayta bal ka warran idaa sallaytu haddaan tukada rasuulow asalawaati salaadihii almaktuubaati oo la farad yeelay oo wa sumtu aan soomo ramadaana ramadaanna aan soomo oo wa axlaltu aan xallilo alxalaala xalaaloo dhan xalaal ahaan anugu ictiqaadiyan ula imaado wa xaramtu aan xarimo alxaraama wax alla wuxuu ilaahay xarrimayna aan xaraamahaan u isticmaalo ka fogaado walam azid calaa daalika shay-a walam azid shay-an calaa daalika arrinkaa wax aan ku daray oo dheeraad aan kaga dhigayna aynan jirin macnaha aanan wax sunnaa la imanin aadkhulu ljanna jannada ma gelahayaa buu qaala nabi wuxuu yidhi calayhi salaatu salaam nacam rawaahu muslimun muslim baa weriy marka xadiidkan muhiimaddiisa markii la soo duuduubo ilaa hadda waajibaadki arkaanu islaam baan meesha ka wada muuqanin arkaanu iimaan baan ka wada muuqanin waxyaalihii kale nawaahida ahaa iyo waayo muxaramaadkii laga tegahay duuduub baa looga fahmi maahaene yacnihii matniga kama muuqdaan hase ahaatee muhiimaddu waxaa weeye wa axlaltulxalaala wa xaramtulxaraama ayba soo geli wa axlaltulxalaala waxalla wixii waajibaad o dhan ilaan waajibka iyo sunnaha iyo mubaaxa sadadaasaa ma'duunu fiihi xalaasha iskula jiraan macnaha shaygani waa shay la isu idmayo bannaan koru jeex sunnuuba sii noqday kooru jeex waajibuuba sii noqday way iskula jiraan bannaanidii ilaan saddexduba ficilkooda in lala yimaado way bannaan tahay mid macnaha hawaab inaad ka heli baa kuu sii dheerayaha laakiin haddaad ka tagtaada aqaab ka helin midna waxaa kuu sii dheerayaha ficilkiisa waa lagaa rabaa haddaad ka tagtana waa dembi baa kaaga xasili haddaad la timaadana ajir baa kaaga xasili macnaa saddexdaa isku xare ku jira ma'duunu fiihi baa laisla yidhaahdaa ama jawaas ama mubaax bay iskula wada jiraan karaahada iyo waayo xaaraantuna waxay iskula jiraan baad markaas ama karaahada xagga horaaba la raacin karaaba shaygii la iska reebay xaaraantaha hmm. marka taasaa marka waxaa soo geli baa layidhi waajibaadkii kaleo dhan iyo muxaramaadkii kaleo dhan baa kulli soo wada gelahayaba sidaas darteed marka mafhuumka xadiidku wax alla wuxuu ilaahay igu waajibiya haddii aan la imaado oo wuxuu ilaahay iga xaaraam ahaa ee iga reeba haddaan ka hadho oonan sunan iyo wax kale baali iyo tadawacaad iyo nawaafil kale aanan la imanin sidaa janna maku geli haabali haabaa la yidhi markaas haabaa la yidhi laakiin xadiidka lagama qaadanhayo in la sunna inaan la sunnaystaay inayna fiicnayn innaba ayada taa lagama qaadanhayo mid weeye ilaa nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu sunno falan jiray weliba sunnaha ku dadaali jiray wax muran ku jira maa safar iyo xadarba ummadiisa inuu amrayna muran kuma jiro saxaabadii iyo baadle taabiciintii salafkii o dhan intaba in la isticmaali jiray ijmaac in lagu yahay sunna falashadu wax muran ku jira ma ahabaad laakiin waxaa meesha jooga wixii ilaahay uu kugu waajibiyo dalabkiisa uu jaasima haddaad la timaado wax alla wuxuu kaa xarimayna aad ka hadho adow shaqadii lagu diray gudday baldheeraad aad la timaadide shaqadii lagu diray nin qabsaday baad noqonaysaa saa darteed marka waad mudan tahay jazihii in lagu siiyo laakiin meeshan waxaa ku jirta macaani kaloo fara badan culimada qaarkood waxayba yidhaha xadiidku waa mansuukho ilaan kuma jirto baade waajibaadkii kale ama nawaahidii kale kama muuqdaanoo waa awalkii u horreeyey intaan takaaliifta iyo waade waxaan faraha badanee dambe aan la soo dejin iyo shuruud qaarna waxay dhamehe shuruud baa u xidhan adu calaa kulli xaal waxaaso dhan dhib badan kuma sii jire haddii la yidhaahdo ruuxu waajibka un ha ku gaabsado hal sunna ama samaynhayo hadduu ruuxu yidhaahdo inuu keligii yahay iyo inay bulsho jamac inay yihiin baa loo kala qaadi baa hadduu ninkani waajibka ilaahay uu ku dadaalo oo sunnaha uu iska daayo keligiina uu yahay cid kale kula tashaday cid kale uu la heshiiya una jirin dhib ma laha ilaa inuu istikfaaf uga teghayo maahay istikhfaaf hadduu uga tagayo uba gaaloobiba sunno nabi maxamed jidayo sala allahu calayhi wasalam fudaydsi baa le haddii iyo istikfaaf iyo isahaan haddaad uga tagto waabad ku gaaloobi istikfaaf iyo xaqiraad ugama tegaysid laakiin wahsi iyo hawl fudaydsi basan baad uga tegaysaa waajibkana waad nuujinaysaa xaaraamtana zaa'id baad isaga ilaalinaysaa waxba lala dagaalami mahay waxbana dhib loo geysan mahay laakiin waxaa la yidhi ruuxu hadduu arintaa daa'imo culimmadu fuqahadu waxay idhaahdeen waxaa ka muuqata inuu waale markaas waxoogaa aabayeella'aan shareecada unu aabayeelaynin baa ka muuqata welidaasaa darteed muru'adiisaa ku dhici welidaabaa fuqahadu hadda shaaficiyada kale ay leeyihin ninkaa maqhnaatikiisa lama cuskanhayo ninaan hal salaadoo sunnaa isku daynin oon hal soonoo sunnaa aan isku daynin oon sadaqa sunnaa innaba aan tan ka lahayn inuusan inaba shareecada islaamka u aabayeelaynin baa ka muuqata marka muru'adiisa ku dhacay meesha shahaadadiisa lama xuskan hayo rag badan baa soo rara ibnu xajar xataa xadiidka markuu sharxu ku soo qaataa haytami muqnigu baabushahaadaad kolkuu baad laka hadlaya minhaaj sharxiisa waa ku soo qaataa isagoo culimmadii baad marka waxay ka soo rarahayaan laakiin haddii jamac ay yihiin salaada sunnaha ee baadle markaas duhurkii laba ragcadood ka horreey ama labada subax labada raacood subax ka horeeya aan iska dayna hadday ku heshiiyaan taa ayada laga aqbali mahayaa hadday diidaanna waa lala dagaalami ilaan sunno mashruuca oo sharcigeeba inay moogtahay inay baabi'iyaanba camal yaa ka soo baxdee kol hadduu mujtamac ku heshiiyo sunnaha aan ka tagno taa ayada laga dhegaysan maayo laga dhegaysan maayo waa lagula dagaalami baa la midda kale waajibkii baan qumaati u ilaalin oon gimgimi sunnihiina waan ka tegey say ku xasishaaba adag baa lii hadda nabigu alay salaas waa kaad ogtihiin oo kolkuu dadka ilaa awal karo saxaabadu waa rag wada hor loo islaamahay diinta waa loo soo dhoweynoo sunnaha iyo kan iyo kan baa lagu lehay lama odhanhayo islaamka waa waa ku nabigu la dadaamay yasiru walaa tucasiru bashiru walaa tunafiru marka nin islaamnimadiisu hadda hor leedahay oo yidhi waajibaadka haddaan guto janna suma gelahayo haah mooyeen sunno iyo waxbaa lagaaga baahan yahay lagu sii mashquulin maayo maxaa yeelay ninku markuu diinta soo galo oo bashaashatul iimaani ay qalbigiisa gasho oo qalbigiisu uu nuuro inshiraaxu sadri uu helo faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam uu helo asagaaba sunnaha aan kollaba daynhayn oo sunnahana wanaag buu ilahay wuxuu yahay loo sheego asagaama daynaynin taasaa marka loogu fudaydin ee haddii la yidhaahdo waajibkan baan ku gaabsan sunnana taaban mahayo saad waajibka ku adkaysaa way adag tahay maxaa yeelay suu nabigu adiyey sal allahu calayhi wasalam sunaantan aad aragtaan waxaa weeye waa dayactirkii faradka waa dayrkii faradka shaydaan iyo shahwe iyo naftaayoo dhanna way joogaan marka haddaad faradka uun aad isku dagaalantaan faradkaagii khalal baa geli laakiin bannaanka hore dayrka hore oo sunnaha haddaad ku dagaalantaan faradku waa ku nabadgeli miaal hadda salaaddii ninkani salaatuleyl inuu tukado oo salaadiisa witir ku khatimo caawa yaa macnaha ka go'an ninka ayaa ka go'an shaydaan uu kula dagaalami inta tamartii ah عليك ليل طويل فارقد بله تقيادك صدح ملد أما أفو كاقنتو سو نبي عدي عليه الصلاة والسلام كل بقنتو عليك ليل طويل فارقد وارهبين بضن باكو هرين جيف أراكعنا أكاذي ولما لقارين يقولها آه. ولا دلا أدمي مقليساي معنها واكو يعني وقت قارين بس كرواقين سيحبوا كلها آه. انتو كنا واكو على سيو haddaad dhagaysatana dhawuuba kaa kaa jibu nabigu calayhi salaatu wasalaam daaka baala shaydaanu fii udunayhi waa ku nin habeenkii kici waaye marka fiiri hadda haddii salaatuleylkii aad ku dagaalantaan oo shayddaanka dhegaysan weydo salaadaadii subax dagaalma kuma jira ogow bannaankaasaa laisku soo laaya lagu soo hardabay salaadaada subax maranma gelahay laakiin salaatuleyl innaba uma kacaysid salaaddu markay dilaabay ma salaadda subax u kaci shaydaan waxaad ku laysaan waa salaadda subax inaad ama awalkii tukato ama jamaacadii aad takbiirta hore haleesho ama si aad u tukato ma jirto salaadii subax waa galab galab dibba u tatabuca nin kastoon salaatuleyl tukanin oo salaada subaxun u kaca salaada subax suur raba inuu u tukado ma dhacayso salaada ka hor waa inaad dagaalantaan adiga shaydaan haddaad iyadii waajib isugu timaadaan bas weeye iyadu maad ku dagaalamaysaa miisaal xoolaha marka la ilaalinhayo arigii waraabaha laga ilaalinhayo libaaxii laga ilaalinhayo hadii xarada keliya uun lagu daayo waraabuhu waaba la yaqaanaa libaax kolba hadduu soo kor istaago oo adhigii bilaantiisa uu arko siduu uga hakadaay way adag tahay oo damuquraya iyo boodyaaba siduu uga hakada way adag tahay laakiin sarsar kore dayrkaa kor haddii la mariyo oo adhiga bilaantiisa unan arkin ma soo degdegahayo ama libaax dayrkaa unbu kor wareegi sarsarkaa unbu kor wareegi adhigii ma aragayso mar laakiin mar hadduu soo kor istaago adhigii oo dani intay rabta hala ekaataa adkaato siduu kaga hakadayo way adag tahay waraabihi libaxtoona kanna wuu boodi kanna wuu mukuran ood xataa intuu madax kulata yuu arig u dhaxtagaya marka dayrkaas taa dayactirkaasaa loogu talagalay waa kuu nabiga alayh salaatu wasalaam qiyaamada rumar wuxuu taagan yahay waxaa la weydiiyey salaadaa u horaysa kolkii haddii salaaddii eganginaato waa sila hadduu khalal ku yimaado sunno raadiya lagu kabo soomkii kadalik zakadii kadalik mid walba markuu khalal kaa galo waxaa lagu dayactiraay waa sunnayaasha baad marka sunnuhu wax yaa lagaga tegi kara ma aha midda kale xadiikii bukhaariga uu inoo iman doonaa musanifka inoo keeni doona waa kuu nabigu lahaa calayh salatu slam ilaahay baa xadiiqudsi wuxuu ku odhanhayaa wamaa taqaraba ilaya cabdii waaye markaas axabba ilaya bishayin axabba ilaya mima iftaradtuhu calayh addoonkaygu waxaan ku farad yeelay inuu iigu soo dhowaado shay aan uga jeclahay ma jiro baad macnaha dee faralkiiba haddaada gudina sunno xaggee lagu gaari maxaa la daba dhigay marka ilahay uu daba dhiga meeshaas walaa yazaalu lcabdu yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxibah soma aragtid darajat lmaxbuubiya ilaahay waxaad ku helaysaa sunnaha faralkii markaad gudato oo sunnihii tukato oo sunnihii ku tukato allah ku jeclaan baa lidhi kolku jeclaadana maxaa fa idaa axbabtu kuntu waa dee samcahu aladii yasmacu bihi wa basarahu aladii yubsiru bihi wa yadahu alatii yamsha tiibuu noqonaya waa inoo iman doonaa xadiikii baad marka bukhaariga ah marka sunnaha noocaas ah ruuxu baad marka qumaati iimaanku uga dhab yahay inuu haltageeyo ma dhacayso baad asagaaba u dhadhami asagaaba u dhadhami ma dhacayso baad markaas ma la haltagayn karo markaa baad sunnihii ogow baad عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنسار رضي الله عنهما لأن أسقي أبيه وأبا لبس حال أبيه ومركا عبد الله بن عمر waa ninkii baad uxud ku shahiiday wey ninkii uxud ku shahiiday waa kii baad marka eedadii faadimo bintu cawaan kolkay soo oyday walaalkeed baa raggii uxud ugu jarjaray buu ah ayadaaba fariisa garatay inta kale waa la garan waaye markaasaa nabig wuxuu alayhi salatu ama ooy ama ha ooyin kama zuulaysa malaa'igta waa camr ibn cabdillah jaabir abi inay hadhaynayso ama ooy ama ha ooyin buuri ahay ama ooy ama ha ooyin inay malaa'igtu hadhaynayso kama zuulayso waa ninkii noocaasa aabihii marka waa laba saxaabi أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت بل كورن بول الرسول إذا صليت صلوات المكتوبات صلاة فلدك هدان تكذو وصمت رمضان رمضان أن صومه وهو أحللت الحلال حلال ودن أن حلال هان أولا إمادون اعتقادي وحرمت الحرام حرام ودن أي حرام هان أن اعتقادي وقد ديراضه ماشنا وحسوق لي مبدلات كي إيو مركنا واهدي دمانتو حرمت الحرام أحللت الحلال أنا مأموراتي كلئ oo maqnaa baa soo geli oo walam azid calaa daalika shaya intaas waajibaadkaana waxba ku darin adkhulu ljannata qaalana wuxuu nacam rawaahu muslimun qaala marka musanifka wuxuu yidhi wa xaramtu lxaraama xaraamta aan xarimo macnaheedu ijtanabtuhu aan ka dheeraada wey aan ka dheeraada wey wa axlaltu lxalaala xalaasha aan xaliilana macnaheedu facaltuhu waan samayn weeye muctaqidan anigoo ictiqaadsan xillahu facaltuhu xalaashay baan la iman muctaqidan xaalaan ictiqaadsanahay xillahu xalaalnimadiisii waad mar hadda intan haddii la helo maxaaba kaa maqan ilan waad garanaysa waajibaadkii zaka laga tago waa xaaraan zaka lala yimaado waa xaaraan mid ka bixi kara ma jiraan zina lagu dhaco waa xaaraan in waayo marka laga tagana waa marka qaybtii kala geli kulli marka saasaa meeshoo dhan isugu soo wada noqonaya waataan idin sheegahaye uu bukhaarigu wahabi ibnu munabbih kolkii laa ilaaha ila allahu la weydiiyo la yidhi soo miftaaxu ljannati ma aha uu yidhi nacam laakiin kullu miftaaxin lahu asnaan furo kastaba baa de markaa wuxuu leeyahay ilko laa ilaha illa allah ilkay u baahan tahay macnihi o kale meesha kugu wada jira baa macnaha noocan isticmaalkiidu badan yahay laa ilaha illa allah dakhala janna kullu nabigu alayhi salatu wasallam man salla albardayni dakhala aljanna salaada casar iyo salaada subax ninkii tukada jannadu galay ma intuu salaadii subax keliya tukado oo casr keliya tukado oo duhur iskaga tago oo maqrib iyo cisho iskaga tago oo uu zinaysaba ma janna geli laleh ujeeddaba maaha ee waxay laasimsan hayaan ruuxu markuu cibaadada qaybtan uu u dadaalo qaybta kalena way isku xidhan tahay fasanu yasiruhu lilyusraawi cibaadada cibaadada u gudbisaa khayr khayr buu kuu gudbin sharro shar buu kuu gudbin ujeeddada waa noocaas ujeeddada waa noocaas الحديث الثالث والعشرون حديثك صدح يلباتنات مروي عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه انت بدن صومالي مالك بن حارث آه مرك الحارث بن عاصم وحوغا لفظك ابن يا مركو بين عالمين دحو يا لغا غويا همزه همزه الوصل يا لغا تورا marka maadaama laga tuuray waxaa looga tiri waaya hamsatul id aliful mataa yudraj saqad aliful mar hadduu kalaan dhexdii dhaco wasli wuu dhacaa bismi illaahi araxmaani araxiim atan ilaahay oo kale baay saa darteed baa hamsatul kolkii la xidhiiriyo wuu dheci kolkii hadalka lagu bilowdana de waa la sugi maalik ibnu xaarif abi maalikin alxaarif haddii lagu istaago ibni caasimin baa loo dhahaya ibni caasimin waa laga maarmaan haddii laisku dhuftana xaari ibni caasim marka soomaalidii bacdan iyo nuunkan oo haddii aan hamse wadin makaan bay odhanayaanu muxamed binu cabdilaahi binu cabdimualib macal culimmadoodii intooda badan binu cabdilaahi binu cabdimualib binu haashim binu binudan binu meesha maalku waa ibni lafdiga ibni wey haddaad isku dhufato muxamed ibnu cabdilaahi ibnu cabdimualib ibni haashim ibnu cabdi manaaf ibnu waayo cabdinaaf ibnu qusay ibnu kilaab ibnu murata ibnu kacab ibnu maalik ibnu la'ay ibnu maalik saa u wad haddaad kala joojisana ibnu cabdillaah ibnu cabdimudalib ibni waayo haashim ibni cabdimanaaf ibnu qusayi ibnu kilaab ibnu murata saa aad dheh markaas laakiin binu kilaab binu murata binu kacab waa iska laxni in la fahmo laakiin waa laxni dhib kale kuma jira laakiin in laxnita inaad ogaataan muhim ah ibn caasim alashcariy radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi waade marka saxaabigani qaala rasuululahi rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam adduhuuru way dahaaro qaadashadii shadruliimaani iimaanka niskii wey walxamdu lilaah lafdigaa jumlada alxamdu lilah tamla'u lmiisaana miisaankao dhan bay buuxin wa subxaana allaahi lafdigaa tasbiixda tansiiha iyo walxamdu lilaahi lafdiga alxamdu lilaahi tamla'aani labadaa jumlo labadaa jumlo baad markaas waxay buuxinayaan ama ow amase tamla'u waxay buuxin baadee jumlada waayo subxaana allah maa bayna asamaawaati waalardi samaawaadkii ardada inta udhaxaysay buuxin waasalaatu salaadu nuuru nuur wey ninka alla waafajiyo waasadaqatu sadaqaduna burhaanun xujo wey waasabru sabirkuna diyaa'un iftiin adag wey waalqur'aanu qur'aanku xujatun laka aduu kuubaade markaa doodahayaa kuu xujoon ow calayka ama dushaaduubaade markaas ku dacweyn oo kugu xujoon kulunnaasi dadka dhammaantii yakduu baade kulligu waa kalih ninna jiifi mahayo baade aroortii nin walba u dhabandhaban meel u kacaho macna ahaanuu dhammaandhaban yaayo ficilba ku daryaan fa baa'icun fa minhum dadkii ayuu ka mid ahaaday baa'icun mid gedahaya nafsahu naftiisa min allah ilaahay ka gedi oo fa muctiquhaa xorayn ow amase baayicu nafsahu min ashayaani shaydaanku ka gediyo fa muubiquhaa wuu halaagahayaa rawaahu muslimun imaam muslim baa wariya xadiikan fiiri hadda marka xadiikan macnihiisa saxaabigu wuxuu yidhi nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam adduhuuru shadruliimaan dahuur iyo duhuur labadaba riwaayadda way ku sheegeen dahuur wadu wadu waayo dahuur kol haddii baa de markaas la kordhigo facuul dahuur wadu haddii la yidhaahdo aalada la isticmaala looga jeedaa kol haddii uhuur iyo uhuur fucuul fa'da hore la godo wudu la yidhaahdo shaqada ficilka naftiisa wey ah, soo ma aragti wadu macnaha biyihii lagu weysaysanayo wuduuna waysada nafteedii aas marmarinayso dahuur shaygii lagu dahaaro qaadanayo biyihii iyo caradii iyo wuxuu noqdaba duhuurna adiga wayse qaadashadaada nafteeda ah, wayse qaadashadaada nafteedii ama qabaysashadaadii nafteedii ah, kanaa la yidhaahdaa marka qurdubi oo kale wuxuu yidhi baa riwaayadu waxay ku sugnaatay dahuur laakiin aad baa loo bushiyey arintaas meeshan waxaa loo jeedaa baa layidhi ficilka weyse iyo aalle iyo kuwaa looma jeeda ficilka naftiisaa loo jeedaa adduhuuru weyse qaadashadu sida riwaanka barkood alwuduu'u ay ugaba cabireen waa isla midka weyse qaadashadu shadrul iimaani iimaanka niskiisii wey inuu ruuxu baad la isdahira oo xadaeenkii baad iyo waxa iska dahiraay waa iimaanka niskii arrintan culimmadu aad baa xadiidkan fahamkiisa iyo tafsiirkiisa warar adag baa laga bixiyo lafdigu siduu u muuqdo macnihiis lafdigu siduu yahay macnihiisiyo daboolhaya si lagu soo saaro way adkaatay macnaha weysadu iimaankii niskii wey siduu iimaankiina kulli u noqdo weysaduna iimaanki intii laba loo qaybiyo qaybina weyse u tahay acmaashii kale o qayb kale u noqoto soo saarideedii way adkaatay welidaa culimmadu marka tafaasiir badan bay mareen culimmada qaarkood waxay duhuurkan waxaa looga jeedaa kii macnawiga ahaa oo tansiiha ahaa ah ilaan wadu laftiisa ama ma ahe dahaarada nafteedu xagga luqada waxay ahaan jirtay tansiih iyo tandiif nadaafa nadaafa marka iimaankoo dhanba oo ruuxu waa laba qaybood buu ka kooban yahay qayb tansiih aho oo xumaanoo dhan aad hufayso oo adiga naftaada naqsi oo dhan aad iska huf oo allah naqsi o dhan aad ka huf iyo qayb baad markaas wanaag lagu sifoobo ah marka duhuurkii haddii kii noocaas ayo tansiiha looga jeedo hadde iimaanku waa labadaa unbu ahaa wanaag lagu sifoobo iyo xumaan laga nasahnaado nasihii bay marka kale noqonaysaa taa marka waxaa lagu bushiyey riwaayinka wuduu ka cabiray oo hadda iyaduna lamid bay noqon kartaa baa layidhi a'immadii ajillada ahaa imaamu muslim oo kale nasaa'i oo kale yaa kulli kitaabulwuduu'e weysadii caadigahayd bay ku soo saareen xadiidka taasaa la yidhi marka culimmada iyo ragga salafka ajilladu inayna ku wadin tii luqad ahayd baa meeshaa ka caday weysadii caaligahayd ee laismarbarinahayey ee sharcigeed looga jeedo taasaa markaa noqotay haddana qaabkii looga jawaabi lahaa adduhuuru wayseqaadkii nisfuliimaani iimaanka niskii wey kolkaa macnaha waxaa looga jeedaa bay yidhaahdeen nisfuliimaani macnaha laba shay oo isla eg oo kaafi ah keliya ujeeddadu ma ahee shaygu marba hadduu qayb qaybsamo oo laba qaybood oo kala noqdo qayb yar iyo qayb weynba hadduu rab ha noqdee shadriga waa layskaga tilmaamaa marka iimaanku waxyaaluhu u qaybsamahaya qayb ka mida wey macnaha juz ka mida wey weysadu saasoo kaleba aduhuur oo laba nis isla eg ujeeddadu ma ah aduhuuru shadruliimaani macnaha juzun min aliimaani waa qayb iimaankii ka mid ah sidaa waad markaa culimaa ku daaweysa imaamu nawowi sharxu muslim wuxuu baa marka asagu ka dhigay baa marka qowlka ugu ugu yar rajaxan iimaankan waxaa laga wadaa iimaankii ma salaada nafteedii baa laga wadaa oo waa maxay waxa macnaheedu iimaanka salaad waa la yiraahdaa oo wama kana allahu liyudii'a iimanakum in salaada lagu jeedo muran male mufassiruun iyo culimadu waa ikhtilaaf male wama kana allahu liyudii'a iimanakum ay salaatakum in lagu jeedo khilaaf kuma jiraan sidaa darteed maadaama oo salaada iimaan lagu magacaabo iimaanka meeshani salaaddii baa looga jeeda marka shad weyseqaadkuna salaadu weyseqaad la'aan ansix ama waxgal noqon karta ma jirto maadaama oo salaad wax qaban karta ama ma ahee baad markaas la aqbali weyse la'aan ayna jirin oo dahaarade macnaha shuruudeeda ka ugu akmalsan dahaaradiiba uu yahay saa darteed baa waa loo leeyahay aduhuuru shadru iimaani macnaha shadru salaati salaada niskeedu macnaha salaadii shuruudeedii buu ka mid yahay oo shadrigu bimacnaa shardi isku mid way markaa noqonayaan aduhuuru baad weysa qaadku shadru iimaani iimaanka niskii wey walxamdu lilaahi lafdiga alxamdu lilaahi tamla'u lmiisaana miisaankay buuxin baan miisaankii ilaan inaan rumaynaa ay waa shay waajiba muctasiliintu waxay leeyihiin macnaha cadliga iyo xisaabka ilahay baa laga xikaayona sidiisaba miisaan ma jiro ma aha way suganta adiladii waa mutawaatir wixii doon hala miisaamo ama camalkoo sidiisa jismiga hala yelo hala miisaamo ama waraaqahay ku qorrayn hala miisaamo wixii doon hala miisaamo laakiin miisaan inuu iman hayo kafadiisii le oo ti dhankiiba le xasanaadka kii way si-aadkaba leh intaba nusuusta way ku caddahay in la awilana uma baahnaba marka miisaankii weynaabay buuxin bale lafdiga alxamdu lilaah walidaa culimmadu way isku qabtaan tawxiidkii laa ilaaha ila allah iyo alxamdulilah kee fadli badan alfaada kale iga daa rag badan oo salafkii kamid ah culimadii salafkii ka mid ah yaa waxay leeyihiin alxamdulilah baa ugu fadli badan xataa tawxiidku wuu soo hosgeli ba yidhahdeen rag badan oo salafkii asaa qaba oo ana wayma afdalu maa qultu ana wanabiyuna min qabli laa ilaaha ila allah uu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam islaamidii tawxiidku soo galiddaa looga jeedaa bay yidhahdeen alxamdu lilahi tawxiidkii laftiisaaba soo gudageli camal bay yidhahdeen midda kale lafdiga alxamdu lilah wuxuu ku tusinhayaa wanaagoo dhan iyo kamaaloo dhan inuu ilaahay ku sifoobaan kaas ku tusinaya lafdiga alxamdu lilah kamaaloo dhan inuu ilaahay ku sifoobay kaasuu ku tusinhaya saa darteed baa marka alxamdu lilah aad baa marka fadligeeda culays badan loogu sheegay wa subxaana allah marka subxaana allah iyadu muran ma laali inuu alxamdulilah ka fadli badan tahay subxaan tansiih un wey naqsi oo ilaahay laga naasaho alxamdulilahina kamaal dhan oo ilahay lagu sifeeyo naqsi ceeb lala'aado iyo wanaag lagu sifoobana wanaag lagu sifoobaa ka xadleer isuma dhowobaan ah, marka subxaan allah alxamdulilah ka fadli badan taas tawxiidka baa laysku hayay tahliilkay wa subxaana allah lafdiga subxaana allah iyo walxamdulilah lafdiga walxamdulilah tamla'aani labaduba way buuxinayaan ow amase tamla way buuxeen maa bayna asamaawaati waalardi subxaan allah miisaankii hore la sheegay iyo samaawaadka iyo ardada inta u dhahaysa miisaankaa weyn miisaankii hore la sheegay marka warkan dambe marka muxuu noqonayaa ilaa meesha shaki baa ku jiray soo maaragtid alxamdu lilaah miisaankii oo samaawaadkii ardada ka weyn buu buuxin ma iyadoo jirmi loo yeelayba ma fadaa'ishii ajri ka soo xasilayba taas alle u dah subxaan allaahina bayn asamaa'i waalardi bay buuxin oo miisaankii ka yar marka warkan ku larhani inuu yacnihii alxamdu lilaahina waxay buuxinaysaa miisaanka subxaan allaahina samadii ardadii buuxinoo keliya uu yahay iyo in alxamdulilaahi markaas iyo subxaan allaahiga wada socdo uu yahay oo alxamdulilahina sidii hore loo soo sheegay miisaankii ay wadato subxaan allaahina samadii ardadii ay wadato labadaa macnaha suuragelaya ujeeddadu waa saas walxamdu lilaahi tamla'aani وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض مركا أذكارتا دورك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير أملا باقيات الصالحات وحكو فسر النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كواسا لغو فسر أقو بعد مركا وحلا فضيتن كرما والصلاة صلاة النور النور وي salaada ninkii u dadaalo say ahayd ula yimaada ilaan acmaasha badanigaa tii ugu fadli badnayd weeye ilaahay waa ku nuurahaya ah, wuxuu ka mid noqonaya kuwa qiyaamada laleeyahay yascaa nuuruhum bayna aydiihim wa biaymaanihim waa ku nabigu leh alayh salaatu wasalaam bashir ilmashaa'iina fi dulami ila almasaajid binnuuri taami yowma alqiyaama marka laba nuur buu heli ruux mar hadduu salaada ku dadaalo adduunka intuu joogo nuur buu heli oo nuur macnawi oo xaqay ku toosinaysaa ina asalaata tanhaa can ilfaxshaa'i waalmunkar ila nuurka waa lagu hanuunaa kolka nuurku ila moogtahay waa iftiinka tooshka markaa iftiinsato ama qoraxdu ay soo baxdo geedkii iyo wixii xumaayo gebigu waad ka gudi somaarg kolkuu gambal ku dhacda mugdi la yimaadana kama gudi kartid nuurku saasuu ahaa salaadu sidii oo kale wey xumaantii o dhan bay kaa reebi wanaaggii bay kugu toosinaysaa waa xagga adduunka aakhirana yascaa nuuruhum bayna aydihim wa biaymaanihim saxaabada nuurka qaar baaba adduunka loogu soo bixi lagu tusiyey labadii saxaabi waayo bishri usayd ibnu xudayr kolkay intay markaa ay ku tukadeen masjidka nabiga sal allahu alayh wasalam oo waxoogaa salaaddii bor ku tukan isha ay ku tukadeen kolkay ayagoon tooshashii waxba wadanin gurigooda aad gaadhaan yidhahdeen maxaa soo baxday wa iftiin tooshun baa warkacay say u wada socdeen kolkay guryahooda ku kala leexdeenna kanna tooshkiisi waa la leexday kanna tooshkiisi waa la leexday ma ka dhicin sida munaafiqiinta qabsan doonto kale qiyaamada kolkay mu'miniinta tooshkooda arkaan inay yidhaahdaan waayo markaas unduruuna naqtabis min nuurikum ma dhacayso qiila irjicuu wara'akum mid walba nuurkiisa ilan kaamil buu ahay salaadii baa markaa mid walba ula leexday marka wasalaatu nuuru nuur weeye qalbiga annaga allah ku nuura baad waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur wasadaqatu sadaqadii burhaanun xujo wey sadaqaduna waa xujo oo ninkan sadaqada zakada sadaqada hadda loo jeedaa waa zakadii ta kalena wade uu sii ka mid yahay laakiin ninkani zakada hadduu say ahayd u bixiyo weliba qalbigiisoo dhiiban kohanaynin hadduu u bixiyo arrintaasi waxay daliil cad ku tahay inuu ninkaasi mu'min kaamilay maxaa yeelay nafteenna waxaa lagu dhabeeceeyo ilaahay ku dhabeeceeyo adduunya jacayl maalkaagii adu aad shaqaysatay aad kasbatay inta tabartaa ilaahayba ha ku siiye aad iidda oo dadaashay kolkii lu yidha ninkaas aan weligii shaqaynin si nafsi maxay ku odhanaysaa ma shaqaystaan maa wax si lagu leehayba adigoon waxaasoo dhan qalbigaaga ka dhihin allah maalkan kuu dhiibay amarka asagaa ku siiyey adiga oo dhiib ah haddaad dhiibto haddaad dhiibto arrintaasi waxay xujo iyo daliil iyo tusaale u tahay iimaankaaga ila waad ogtahay dadka iimaankasu galabgalabka yahay sekadu say ku tahay soo bixinteedu ama ku rafaad nin baad arki ruux qalbigiisa iyo baa sakada ku bixin nin culimo ah oo aayar markii waa de lo' badan buu lahaa mar alla markay wakhtigeedu baa de lo'da uu gaadho sakada waa yaqaana asaga waa og lo'dii ma sii daynhayo xarada ku reebi subaxdaa subax markii la gaaro culimo uu yeedhi lo'daa tiriyo waxay goyn lahaana ka reeba idinku asaga yaqaana og dadkii waa ku soo wada ordi sheekh yuusuf maxaa kugu dhacay maxaa dadka indhihiisa looda maxaa dadka looda uga qaylisiin maxaa dadka indhihiisa ugu soo wada jeedin maxaa kan waxay maya macayn baa lagu karhaya iimaanka ka adag nin kani baa yaqiin buu haystaa waxaasoo dhan baa ma jirta waxaas tiriya ma tiriseen haa wixii ka guilahaana ka soo baxay dhiibna qalbigiisa lagu arkaa sooma nin kaloo culimo ah kolkay subaxdii la joogo iyo asaguna geelbula geelbi ku soo waa la yaqaanaa kuwa kuriga kuwiisa oo wuxuu arkay marka maalin hal qaalin aad u jeclaa asagoo geela hore u dhexgelinaya markaasu hebelow hebelow ayadaan baa saa kala bixin to kale la bixin maaye xaggan u saabixa aabo ha calinine macnaha kollaba inuu nagu aadayelayno ma garan moogta asagu markaasaa wuxuu sameeyey qaalbihii aad u qiimaha badnaa kelimaadka ah oo shareecaduba inay kelimaadka la reebay amartay yuu leeyahay yuu gooni u soo bixinaya ruuxu mar hadduu diibsaa qalbigiisa u ah uu ku bixiyo zakadii wasadaqatu burhaanun iimaankiisu inuu kaamil yahay haddii kale kolkay naftiisi iyo amarka ilaahay ku doodaan shahawaatu nafsigiisa inuu rajaxa laga yaabo oo qaalin dhowri ma baxan kara inuu yidhaahdaba iimaankiisa inuu daciif yaad garanaysaa oy adduunya ka xoog badan tahay baad wasabru sabirku diyaaun sabirkuna waale waa iftiin baa marka salaaddii nuur weeyaa la yidhi sabirkiina diyaa wey nuurka iyo diyahana diyaa xoog badan والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ضيحي iyo qoraxda yaa iftiin kul qoraxda iftiin kul ayaa iftiin badan waxa hadana u sii dheeraada qoraxda iftiinkeeda waxa la jira kulayl dayaxa iftiinkiisana kulayl lama jiro marka sabirkii waa diyaa baalay salaadiina waa nuur baalay marka arintaas waxay ku muusinaysaa inuu yaanihi baad sabirku uu ka fadli badan yahay culimada qaarkeedba marka waxay yidhahdeen salaada waa ka la yidhahda soo maaha oo nabigu buu alayh salatu salam waclamuu ana khayra acmaalikum asalaah waxaa la yidhi taa laga jawaabay camalka la sheegi ay salaadda ugu fadli badan tahay waa camalka badaniga oo axaadiista marka nabiga la weydiiyo oo nabiga calayh salaatu wasalaam yaa rasuul allaahiyow ayu khisaali lislaami afdal ama ayu lacmaali afdal ou leeyahay asalaatu liwaqtiha xadiigii saxaynka ba allah ka dhigay nabigu leh alayh salaatu wasalaam waa camalka badaniga ogow muran male inuu iimaanku ka fadli badan yahay taayada muran kuma jiro culimada dhexda muran male sidaa darteed salaadu nuur ba ahayd oo acmaal badani ahayd sabirkuna camal badaniya mahe waa macno waa iimaan sabirku maba haba yacnihii baad isagu acmaasha badanigeed sidaa darteed yaa cibaado kastoo lala iman hayo iyo macsiyo kastoo laga tegahayo sabir la'aan maba hirgalaan salaada nafteedii baan sabir la'aan soconayn dhibaatada ay leedahay iyo mashaqada kaa haleeli dhaxanta aad kusoo hurdada aad ka soo kacayso waxaasoo dhan sabir la'aan sinaba u suurgeli mayso sidaasuu marka sabirka ugu fadli badnaana la yidhi wasabru sabirka liyaan midda kale haddee kulaylkiina waa la socdaa oo ilaan kulaylka sabir sabirsiisa muxuu ahaa soo mashaqo lagu sabro un mahayn mashaqo ku sabirkeeduuna mar walba waa dhibaato hadde waa kulayl كل با كلا كلمي والصبر ضياء والقرآن قرآن حجة لك قرآن أدو حجك ونقن هيا أو عليك حين النبي عليه الصلاة والسلام maalinta qiyaamada qur'aankii oo socda oo suuratul baqara iyo aali cimraan zahraaweyn baa labada la yidhaahdaa ay horkacahayaan baa iman doona qur-aanka wuu xujoon wuu ku iman hayaa haddii baad qur-aanku uu intaa noolayd dastuurkaaga u ahaa oo asagu imaam ku ahaa ood xuduuddiisa ilaalinaysay oo wuxuu ku amray aad la imanaysay oo wuxuu kaa reebay aad ka hadhaysay oo si loogu talagala aad u akhrinaysay ood macnihiisa tadaburaysay ood fahmaysay ilaan kownkan oo dhan allah waxa ka socdae u soo dejiyey waa isaga eh hadduu saa ahaa adduunka ku hogaaminhay oo nabiga suu u yidhi sida caaisha ay u tihi xadidka saxi muslim kaana khuluquhu alqur'aan nabiga dhaqankiisa iyo dhabeecadiisu qur'aanka waa kudayashada haddaad sidaa ahayd waxaa laleeyahay qur'aankii baa laleeyahay asaga odhanay ilaahayo way aqrin jiray hurdadii baan u diiday faraa'ishayda wuu la iman jiray xuduuddayda wuu ka istaagi jiray muuna tallaabi jirin ah, ilaahayo markaasaa laleeyahay qabso jannada la aad qur'aankii la amar la siinhaya qabso jannada la aad jannaduu kula aadahaya bees ruuxaasi waa guulaysta haddii kale oo qur'aanka sii la rabona u aqrin jirin ama uuna ku camalfali jirin lafdiga hadduu rab wuu aqrinhay xuduudiisii wuu iska tallaabahay xaaraantiisu la imanhay haddaad ilaan wax xaaraana ah habayna la timaado ama wax ajiba ka tagto shaki male daalim baad noqonaysaa dulmigu haba kala weynaadeen markaasaad akrinaysaa markaas alaa lacnatullaahi cala aalimiin alaa aalim adaad islacanayo ila qur'aankiisoo ka mid ma alaa lacnatullaahi cala aalimiin adigina daalim baata dulmi baad ku sifaysan tahay wuu qur-aankaa reebahaya ada ka hadhayn wuu ku amrihaya baada la imanayn daalim baa tahay alaa lacnatullahi cala aalimiin maalin walba akrinaysaa markaad tira qiyaamada sugaysa qur'aanka wuu imanhaya ilaahayow tani baa de wuu iska seexan jiray muuna salaatuleyl igu tukan jirin waayo muuna xuduuddayda ilaalin jirin faraa'ishayda baad muuna la iman jirin markaasaa qabo naarta la aad asagin baa laafay sidii buu kuu qabanhaya baa naarta kula aadi marka nabigu wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam waalqur'aanu xujjatun laka ama aduu kuu xujoonhaya qur'aan shafiic buu noqon hayaa mushafaca shafiic mushafaca kaasuu noqon ow amase calayka korkaa kugu ku dacwaynhaya ilaah uunana dacwaynin rabbiyow dadkii marka la soo koobo kullu naasi yakduu nin walba wuu kalihiisaa waagu markuu bariyo nin waliba waa kaci baa li kicitaankaas ama caadi ha u kaco ha foofo ama bahushii weli haska sii laakiin macna ahaan ama xusi baaba loo kica ama xusi macnaba dadku kulli way wada kalahayaan dadka hadday kahaan laba un baa loo kala kici nin daacada ilaahay buu u kacahaya iyo waxa ilahay ridlo geli ninna macsiyo wax shaydaan ridlo gelin buu u kacahaya labadiibana nin walbana lamatu malakin wa lamatu shaydaanin baa ku xidhsan malagu khayraad oo dhan buu kuu sheegi shaydaankuna shar oo dhan buu kugu afuufaya labadoodii marka ama lamatu malakin baad raacaysa ama lamatu shaydaanin baad raacaysaa marka kullu naasi yaqdu dadku baa way wada kalaahayaan saak fa baa'icu nafsahu fa minhum waxaa ka mid a baa'icun mid beecinhaya nafsahu naftiisa min allah ilaahay ka gadahaya dhaacadiisu la iman haya awaamirta ilaahay buu qaadan hayaa famuqtiquuhaa markaasuu xorayn oo naftiisii naarta ka xorayn wa minhum waxaa ka mid a dadkii baa'icu nafsahu min ashaydaani shaydaan buu ka gedi famuubiquuhaa markaasuu sidaa ku halaagi rawaahu muslim walidaa xadiidkii sunanka muxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ficiliyanna waa laga laakiin qowl ahaan ninkii waagu markuu baryaba yidhaahda allahuma innii asbaxtu ushiduka wa ushhidu xamalata carshik wa malaa'ikataka wa anbiyaa'aka wa jamiica khalqik أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ونبيك ورسولك أنا روايك برفضك عبرا إنك أنت إلى هذا آه وها حروب هي ربعه بدن كيس أفر مرك لوقب يمال كمده هيا هكو علي مرك مر لبات اللهم إني أصبحت أشدك وأشد حملة عرشك وملائكتك وأنبياءك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ونبيك نسبة حروب أفر جير بينات الأمر كلا غيره قلبتينا أصبحت ثم أمسيت كبدل اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك أنت كلا أسكمي وملائكتك وأنبياءك sidaan baa idan afar jeer dhihi baad saasa naartaadi ku ya naarti ku xoreynaysaa ilaa waa iqraar aad ilaahay qirayso baad markaas iyo tawxiidka markhaati gelin wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam